alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhay digrigii sagaal iyo afartanaad adkaarta aynu soo haynay ee xaaladaha kala gadisan ku saabsanayd inta badan waa qofkii fayoobaa iyo qofku inta uu nool yahay wuxuu akhrisanayay waxaa halka sheekhu inoo gelayaa qofkii xanuunsanayey wixii loogu ducaynaya iyo sidii loo booqanayey iyo marka uu dhinto sidii loogu tukanayay wixii lagu akrinayey iyo ilaa tacsiyadiisii kolba adciyada wixii munaasabahee baab ama ka wada dhexeeyo kitaab ama baab ayuu meel isugu keenayaa markaa wuxu uhi sheekhu raxima ullahu tacaala adducaau lilmariid fii ciyaadatihi waa ducada loo ducaynayo qofka xanuunsanaya ciyaadadiisa iyo booqashadiisa marka lasoo booqdo wuxuu odhanayaa qofkii soo booqday laa ba'sa bihi dhibaata kuma sugno oo dhibaata ma jirto balaayo iyo imtixaan iyo dhibaata kuma haysato tahuurun haadaa xanuunkana tahuurun mid ku daahirinaya oo dunuubtii iyo macaasidii kaa daahirinaya weeye in shaa allahu ilaahay hadduu doono sidaas ayuu noqonayaa xadiidkan waxaa warinayaa imaamu albukhaari baa fii saxiixii ku warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga cabdillaahi bnu cabbaas sababta uu ku yimina waxay ahayd ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam dakhala calىa caraabiyin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo galay nin reer baadiye ah yacuudu isagoo soo booqanaya wa kaana nebiyu idaa dakhala calaa maridin yacuudu waxaana caadada nebiga ka mid ahayd marka uu u soo galo qof xanuunsanayuu booqanayo laa ba'sa tahuurun in shaa allahu ayuu odhanayay dhibaata kuma sugno oo xanuunkan ku hayaa yacnii dhibaata kuma sugno oo wax adag iyo wax lagaga cabsadaa toona ma jirto tahuurun huwa tahuurun mutahirun midku daahirinaya oo dembiyaashii ama caasidii lagaaga goynayo o lagaaga daahirinayo weeye in shaa allahu markaa waa hadal war ah oo ka dambeeya oo aan ducada hore la xidhiidhsanayn waayo waxa manhiga oo aan la ogolayn sida nebigu sala allahu عalayhi wasalam diiday xadiidka bukhaariba uu warinayo allahuma kfir lii in inaad tira ilaahu i dembi dhaaf haddaad doonto allahuma arxamnii in shita ilaahu haddaad doonta ii naxariiso ducada waxa la rabaa inay go-an tahay oo ilaahayow ii naxariisa ilaahayow ii dembi dhaaf qofkan ilaahayow u naxariisa ilaahayow u dembi dhaaf in la yidhaahdo marka hadduu ilaahay doono way ku daahirinaysaa hadal saa u xidhiirsan maahee tahuurun laa ba'sa tahuurun hadalkaasi waa saasoo dhibaata kuma jiro dhibaata korkaaga may ahaanin mid ku daahirinayo weeye yacni ilaahay baa taa uga baryaysaa inaanu ilaahay dhibaato uga dhigin ee miduu ku daahiriyo uga dhigo waa hadal dambe oo dabeetana insha allahu hadduu ilaahay doono sidaasay noqonaysaa ila wax kasta ilaahay bay mashii'adiisa iyo doonidiisa ay ku xidhan yihiin dabeetana ninkii ayaa wuxuu yidhi markuu sidaa nebigu ku yidhi kalaa bal hiya xuman tafuuru aw tafuuru calaa shaykin kabiirin tazuuruhu lqubuur buu yidhi maya wuxuu yidhi maaha sida aad sheegaysee waa xumad karaysa oo oday weyn haysataa oo qubuurtii soo booqatay agee laa ba'sa bi iyo tuhurin iyo xaggey joogaan buu idhi waa xumad karaysa oo oday haysata ila hadday nin dhallinyaroa ah haysato waabuu ka kici lahaaye oday weyna ku habsatay oo qubuurtii soo booqato qubuurtiina u muuqatay uu nabiga ku yidhi markaasuu ihi fanacamidan dee haddaad sidaa doontood aniga taydii diiday sidaasay ku noqon doontaa buudi waxaa kaloo uu tilmaamayay isagana riwaayo kale laa ba'sa tahuurun in sha allahu inuu ku yidhi dhigaa xumadaysa suu ninkii reer baadiyay hiya xuman tafuuru fii jawfi shaykhin kabiirin xataa tasuulahu lqubuur fanacam idan buu yihi marka haddaad dee diiday sidii anigu aan kuu sheegay sidaas ayay kuu noqon doontaa buuhi dabaraani isagu wuxuu warinayaa wuxuu leeyahay nin saxaabiga ah wuxuu leey nebiga sala allah ala slam ayaan fadhine waxa u yimi nin reer baadiye ah oo dheer oo cad markaasuu uhi yaa rasuulllaahi waa oday weyn xumadii ay ka karayso qubuurtii ay soo booqato xaggan loo jiidanayo markaasaa nebigu yihi shaykhun kabiirun bihi xuman tafuuru hiya lahu kafaaratun wa tahuur waa oday weyn oo xumad karaysaa ku sugan tahay tahaaro iyo waxaanay u noqonaysaa kafaaro markaasuu ku celiyey isna sidiisii unbuu ku celiyaa uu yidhaahdaa shaykhun kabiiru bihi xuman tafuuru tasuurhu lqubur ninkani waa nin la soo oo nin waxaan ka kacayo maahe ariga aad sheegaysaa ma jiro nebigu markaasaa wuxuu ku yidhi ama idaa abayta fa hiya kamaa taquulu wamaa qadalahu wa kaa'inun dee haddaad si aan sheegaye aad diiday sidaa aad leedahay bay kuu noqon doontaa wuxuu ilaahay xukmiyeyna waa imanayaayo yacnii aroortii ma gaadhin ilaa isaabedna habeenimadii ayuu dhintay ninkaas xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa oo ina tusinayaa in la booqdo dadka xanuunsanaya looguna duceeyo ducadan laguna booriyo oo lagu tirtirsiya inay sabraan ajarna ilaahay dadka xanuunsanaya ay ka doonaan looguna bashaareeya khayr hore iyo mid dambaba waxaana nebigu sala allahu عalayhi wasalam iyo xadiid abu daawuud warinayo isagoo haweenay soo booqanaya ku bushaarayso bushaaraysaya umma calaa fa ina marada almuslim qofka muslimkaa ah, xanuunkiisu yudhib illahu bi khataayaahu ilaahay dembiyaalkuu kaga tegsiiyaa sida ay dabku uu tegsiiyo dahabka iyo fidada waxooda xun uu saafi gareeyo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu saxaabadiisa iyo racyadiisa uga warhayey siduu u weydiinayey sida aanay markaa galaasyo iyo martabo aanay u kala lahayn ee uu ka reer baadiyaha iyo ka reer magaalkiiba isugu mid ahaayeene mid walba ugu booqanayey waxaa kaloo wanaagsan oo sunnaa inuu qofku qofka xanuunsanaya inuu sabir siiyo oo wax ka fudaydiya marka xanuunkiisa oo u xasuusiyo markaa waxaan inuu dembi dhaaf hadduu ixtisaabo oo ilaahay ajri uu kaga doono inuu ilaahay ugu dembi dhaafayo dembiyaalkiina markaa uu kaga dhaafayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee qofka xanuunsanayaana inuu isaguna qofkaas soo booqday ee u ducaynaya u bushaaraynaya inuu isaguna si wanaagsan ula hadlee aanu markaa ya-si iyo quus ka horgeynin waxaana la yidhi qofku marka uu xanuunsanayo inuu malaha ilaahay uu ka malaysanayo wanaajiso ayaa wanaagsan oo inta uu nool yahay waxaa la yidhi waa inuu khowfkiisu iyo rajihiisu ay sinaadaan markaase uu sii dhimanayo marka la hayo waa inuu rajaha iyo ilaahay agtiisa wanaag inuu ka fisho waa inuu qalibaa nabigu sala allahu calayh wasalm xadiid tirmidi iyo nasaayina ina sunan kubaraaka ku warinayo nin dhallinyaraabuu soo booqday oo aada u xanuunsanaya markaasuuhi kayfa tajidu waar sidee tahay inii la arju laha wa inii akhaafu dunuubii wuxu uhi ilaahayna waan rajaynayaa dembiyadiiya waxaan galayna waan ka baqanayaa markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii midli hada lmowtin ilaa acdaau lahu maa yarju waamanahu mimaa yakhaaf kuma kulmaan qalbi addoon xaaladan oo kale inuu markaa wuxuu geystayna ka cabsado ilaahay waxa agtiisa wanaagana uu rajeeyo ilaa ilaahay waxa uu rajaynayana wuu siinayaa jannaya wanaaga waxa uu markaa ka baqanayana ilaahay baa ka nabadgelinaya yacnii xadiidka markaa aclaamu nubuwa ayaa ku suganoo dee ninkii markuu tii nebiga diiday wuxuu ihi sida aad doonaysaad noqonaysaa isla habeenkii ayuu ku dhinto aroortii maba gaadhin aad iyo laxaadna markaa xaaladdaa qofku uu sii dhimanayo waa inuu iska ilaaliyo hadalladaa xunxun iyo waxyaalaha noocaasoo kale ah waxay tusinaysaa khaatimo xumada oday reerka iyaga ahayoon cibaadada ku wanaagsanayn ayaa xanuunsaday markaasaa la yihi war hebela waa shahaado sui maxaana shahadtaa tanoo kaleba ma arag <laughs> tanoo kaleba ma arag maxaana shahadtaa buuri yaani waxay tusinaysaa khaatimo xumo ayay tusinaysaa markaa inuu qofku waxaa wanaagsanee loo sheegayo inuu markaa aqbalo u raaco weeye lakiin inuu meel kale u carraa waxaad arkaysaa in la hufinayo inuu yahay waxaa kaloo odhanayaa qofkii soo booqanayay as'al اllaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashwiyaka sabca maraatin toddoba jeer ayuu taana odhanayaa inuu sidaa odhanayo ugu ducaynayo tirmidi abu daawuud iyabaa warinaya aymo kale oo fara badan oo imaamu axmed uu ka mid yahay bukhaari aadam ibn warad uu ku warinaya xaakim maqdasi abu yaclaa ibnu xibbaan aymo badan baa warinaysa xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaanuu ku yimi oo lafdiga abu daawuud uu ahaa ibnu cabaasin laga warinayaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi man caada mariidan qofka soo booqda qof xanuunsanaya lam yaxdur ajaluhu ajashiisii iyo muddadii ilaahay ugu talagalay inuu ku dhintaa aanay soo xadirin oonay gaadhin oo faqaala cindahu sabca maraatin toddoba jeer agtiisa uu ka yidhaahdo isagoo ku akrinaya as'al allah alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka ilaa caafaahu llaahu min dalika almarad ilaa xanuunkaa ilaahay waa ka caafiyaayo waa ka kiciyaa mar haddii kii ilaahay u qadaray inuu ku dhinto aanu ahayn intii xanuun ee ilaahay waa ka caafinaya lafdiga tirmidina wuxuu ahaa ibnu cabbaastan laga warinayo maa min cabdin muslimin ma jira yacuudu mariidan qof xanuunsanaya soo boqonaya lam yaxdur ajaluhu fayaquulu sabca maraatin as'alu اllaha alcadiima rab alcarshi alcadiima an yashfiyaka ilaa cuufiya waa la caafinayaayo ilaahay ayaa caafinaya macnaheeduna waxa weeye as'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanayaa oo aan ilaahu ku weydiinayaa alcadiime ee weynaa rab alcarshi alcadiimi carshiga weynna rabbigiisa ahaa an yashwiyaka inuu ku shaafiyo oo uu ku caafiyo oo xanuunkan kaa kiciyo ayaan ilaahay kaaga baryayaa markaa toddoba jeer haddii aada sidaa tidhaahdo ilaahay ayaa caafinaya xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa booqashada qofka muslimkae xanuunsanaya in la soo booqdaa inay tahay mid mashruuco sunno ah weliba xuquuqda ay dadka muslimiinta ay isku leeyihiin ayay ka mid tahay xaqu lmuslimi cala lmuslimi sit waa kii waxaa ka mid ahaa markaa wa idaa marida facudhu marka uu xanuunsado qofka muslimka ay soo booqo booqashadana markaa darteeda waxaa ka mid ah inuu markaa u soo fadhiisto weliba xagga madaxa inuu ka fadhiisto weliba gacanta inuu duldhigo inuu markaa ducadan toddoba jeer ugu duceeyo inuu ilaahay shaafiyo waxuu xadiidku sheegayaa markaa inuu ilaahay shaafinayo haddii aanay ajashiisii iyo muddadiisii ilaahay ugu talagalay inuu ku dhinto aanay soo xaadirin haddayse ajashiisu soo xaadirto waxa weeye daawo iyo qiraa'o iyo wax anfacaya ma jiro weli kulli ummatin ajal faإidaa jaءa ajalhum laa yastaakiruuna saacata walaa yastaqdimuun mar hadday ajashu timaado yacnii dibri saacadna la dibrigi maayo lagana horaysiin maayo waidaa anshabat ilmaniyatu adfaaraha alfayta kula tamiimati laa tanfacu waa beydkii ay qolada balaaqadu soo qaadan jireen mar hadday geeridu cidyaheeda soo dhijistato oo ay isa soo taagto alfayta kula tamiimatin laa tanfacu qardhaas kasta iyo wax kastoo lagu tufaa waxaad ogaan inaanay waxba ka anfacaynin oo aanay waxba ka taraynin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofku marka uu qof xanuunsanayo soo booqanayo inuu markaa garto nimcada ilaahay siduu isaga ilaahay u caafiyey oo caafiyaadka ilaahay u siiyeyna ilaahay ugu mahadnaqo kan walaalkiana inuu markaa u duceeyo ilaahay inuu shaafiyo oo xanuunkan iyo dhibaatadan haysataa uu markaa ka dulqaado duco kastana waa ugu ducayn karaa ducooyinka faraha badan ee soo arooray nebiga sala alla alay sl ka sugnaadayna mid ka mida unbuu ugu ducayn allahuma shfi fulaanan hebel ilaahu shaafi allahuma shfi sacdan siduu nebigu lahaa ayuu odhan allahuma raba annaasi idhab ilba'sa ishfihi wa anta shaafi laa shibaa ilaa shibaa'uka shibaan laa yuqaadiru saqaman walaa alaman ilaahayow rabbiga dadkow da iyo dhibaatana ilaahay ka dulqaad ilaahayow shaafi adiga ayaa wax shaafiya shifaa ma jira shifaagaaga mooyaane shifaa aan markaa xanuun ka tegin oonu ka damaynin ilaahayow shaafi iyo labadan marka aynu soo marnay fadlu ciyaadati lmariidi qofka xanuunsanaya booqashadiisu fadliga ay leedahay ayuu halkana sheekhu inoogu soo qaatay qaala nabiyu sala allahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi idaa caada rajulu ninku markuu soo booqdo akhaahu lmuslim dee haweenayduna waa la mid hadday markaa dee qofkii qaraabada ahaa markaa yar ay soo booqato mashaa qofka muslimi waa soconayaa fii khiraafati اljannati jannada gurashadeeda midhaha jannada gurashadeeda ayuu ku soconaya xataa yejlisa ilaa uu fadhiisto macnaha jannada gurashadeeda maxay ka dhigan tahay macnaha waxay ka dhigan dhigantay ajarka iyo abaalmarinta uu ka helayo booqashadaasi waxay la mid tahay qof markaa dee midhihii markaa jannada guranayo oo kale ayay markaa uu ka dhigan yahay iyo maye waxaa loo jeedaa dariiq markaa jannada gaadhsiinaya oo uu markaa midhaha jannada ku gurto ayuu hayaa oo waa booqashada qofka muslimka aad booqanaysaa waa dariiq iyo wadda jannada ku gasho idaa caada rajul akhaahu lmuslim markuu soo booqdo mashaa waa soconayaa fii khilaafati aljanna jannada midhaheeda gurashadeedii xataa yajlisa ilaa uu ka fadhiista ka fadhiisto fa idaa jalasa marka uu fadhiista kamaratu raxma naxariis ayaa daboolaysa oo gebigiisa markaa wada qarinaysa fain kaana qudwatan haddii aroor tahay xilligaa uu soo booqday aroor hadday tahay sallaa calayhi waxa u ducaynayo dembi dhaaf u weydiinaya sabcuuna alfa malag boqol kunoo malag xataa yumsiya ilaa u ka galabayso wain kaana masaan hadday galab tahayna sallaa calayhi waxa u ducaynayo dembi dhaaf u weydiinaya sabcuuna alfa malag toddobaatan kunoo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisanayo xadiidkani waa xadiid صaxiixa ah. waxaa warinaya imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo imaamu axmed ayaa warinaya sheekh albaani iyo sheekh axmed shaakir iyo aimo fara badan ilmaha raawudiyana xadiidka sanadkiisa way tasixinayaan nebiga salى اllahu alayhi wasalam ayaana sidaa yidhi abi musa saxaabigii la odhan jiray baa xasan ibnu caliy u yimi isagoo soo booqanaya cali bn abi aalib oo markaa fadhiyay baa wuxuu lay caidan jita am shamitan miya booqashaad u timi mise digashaad u timi oo waxaa tahay xanuunkan yacnii mid ku faraxsan markaasa wallah bal caa'idan cali baa wuxuu ku yihi haddaad tahay mid caa'idoo booqanaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaan xadiidkan ka maqlay buu hi dabeetana xadiidkan ayuu u sheegay idaa caada arajul akhaw muslim mashaa fii khilaafati اljanna jannada midhaheeda gurashadeeda ayuu markaa ku soconaya xataa yejlisa ilaa inta uu ka fadhiisanayo faidaa jalasa markuu fadhiisana khamaratu raxma naxariis ayaa wada daboolaysa oo korkiisa mari fain kaana qudwatan hadduu arooriyo gelin hore yahay xilligaa uu soo booqday sallaa calayhi waxaa u ducaynayaa bimacnaa dacwlahu biraxmati wاlmaqfira waxay markaa ilaahay dembi dhaaf iyo naxariisuga baryaya sabcuuna alfa malag toddobaatan kunoo malag xataa yumsiya ah wain kaana masa'an hadduu garab yahay xilligaa uu soo booqdayna sallaa calayhi waxaa u ducaynaya sabcuuna alfa malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabariiso xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa ajarka weyn iyo abaalmarinta weyn ee ilaahay u diyaariyey arrintan booqashada qofka sameeya inuu ajar weyn ilaahay u diyaariyey oo uu ka dhigan yahay qof midhihii jannada guranayo oo kale ajarka iyo abaalmarinta uu helaya darteed waddadii jannada uu ku geli lahaa qof haya weeye waxaanu markaa helayaa inay malaa'igtaasi ay u duceyso oo hadday geli hore tahayna ilaa gelinka dambe ay u duceeyaan hadday markaa garaabgelin damba tahay ilaa subaxii ayuu duceeyaan oo ducadaana ayadana waa ku helayaan ducaaءu اlmariid aladii yaysa min xayaatihi ducada uu ku ducaysanaya qofka xanuunsanaya ee ka quusay noloshiisii ee nin weyne gibadkii waa yaqaanaaye isidhi hadda waa lagu hayaayo hadda ka kici maysid ducaduu ku ducaysanayay ducaau lmariidi qofka xanuunsanaya ducadiisa waa msr mudaaf lifaacilihi ducadu isagu ku ducaysanayay alladii ya-isa min xayaatihi ka quusay noloshiisa siduu dee uga quusanayaana waa dee xanuunka haya ayuu garanayaa wuxuu odhanayaa allahuma kfir lii ilaahayow ii dambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii waxaad i haleeshiisayood iga dabageysaa birafiiqi aclaa rafiiqii iyo kooxdii iyo rufaqadii iyo asxaabtii sarrayse ilaahayow iga dabagee oo ya haleeshe ayuu odhanayaa sidaa inuu odhanaya xadiidka bukhaari iyo muslim imaamu axmed iyo baa warinaya waxaana laga warinayaa caayisha umi اlmuminiin radi allahu canha ayaa laga warinayaa waxaanay leedahay xadiid dhowrabaa kaga soo aroortaye cabaad binu cabdillaahi bnu subayr ayaa wuxuu leey caaisha waxay uga warrantay inay maqashay nebiga ay u dheg raaricisay isagoo intaanu dhiman ka hor isagoo halkaa markaa ku tiirsan dahda dhabarkiisa markaa halkaa laabta saa ugu soo tiiriyey allahuma kfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiq riwaadka arafiiq allahuma rafiiqa laclaa ilaahu rafiiqa saray gaarsii ayuu markaa odhanayay allahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf warxamnii ilaahayow ii naxariiso isagoo ilahay u dembi dhaaf oo u naxariisay baa haddana ilaahiisa weydiisanaya waalxiqnii ilaahayow waxaad ii haleeshiisaa birafiiqi laclaa rafiiqii iyo markaa rufaqadii iyo asxaabtii saraysay ilaahay u haleeshii waman yuطic illaahu warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالsidiiqiina wالshuhadaaءi wالsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa ilaah dadkaa wanaagsan ilaahayow i haleeshii ayuu markaa nebigeenu sal sl ama waa jannada ayaa laga wada ama allah ayaa markaa xaggiisa ilaahayo ilah xaggaaga iyo haleeshii ayay ka dhigan tahayna way yidhaahdeen culimadu rufaqada iyo asxaabta ilaahay u haleeshii arabiiqu laclaa yani naqabal waa min asmaa illaahi ilaahay waa ilaahw xaggaaga iyo haleeshii ama ambiyada iyo dadkii wanaagsanaayee iga horreeyey ilaahayo wii haleeshii marka uu nebi maxamed taa ku ducaysanaya innagoo masaakiinana maxaad u maray innaga ayuu markaa inoo jidaynayey inaynu markaa taa ku ducaysanno xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inuu sidan u ducayso qofka xanuunku ku adkaaday dareemay inay ajashiisii soo dhowdahay inuu ducada ku ducaysto leanna quusa nolosha dee marka ay xaaladahaasi ku yimaadaan ee xanuunku daraado ayuunbaa markaa la ogaadaa si kaloo lagu ogaadaa ma jiro markaas ayaad ku ducaysanaysaa nebigu allaahuma kfir lii warxamnii dembi dhaaf iyo naxariis waa wiqaaya iyo cinaaya ilaahayow yacnii ilaaliyo dembiyadii iga dhaaf jannadaadana igeliyo in naxariiso waa takhliya iyo taxliya in wixii xumaa marka hore lagaa saafiyeeyo haddana meeshii wanaagsanayd lagu geliyo allahuma rafiiq alaclaa laga qaadan maayo inuu qofku mawd iyo geeri tamaniyo leannuu nebiga sala allahu calayhi wasalam hadalkan wuxuu yidhi markii ilaahay door geliyey geeri iyo nolol ile wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam si xadiidkayga muslim warinayo nebi lama qibdoonni oo nafda lagama qaadin ilaa meesha uu jannada ka gelayo la tusiyo dabeetana la doorgeliyo markii sidaa loo doorgeliy buuhi allahuma rafiiq alaclaa qof walbana waxaa looga baahan yahay sidaa markaa inuu ku ducayso marka xaaladiisa iska yaabo ilaahay naxariis weydiisto waxaa kaloo iyadana la odhanayaa jacala nabiyu sala la slm cinda mowtihi wuxuu gudagalay yudkhilu yadayhi fi lmaa'i inuu gacmihiisa labadiisa gacmood biyaha dhex geliyo fa yamsaxu bihimaa wejha wejiga uu ku masaxo wayaquulu laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alla mooyaane ina lilmowti sakaraat mowtku sakaraad iyo shidooyin iyo dhibaatooyin ayuu leeyahay ayuu nabigu sala اllah alay slm odhanayay arrintaana waxaa tilmaamaya xadiidka imaamu اlbukhaari uu warinayo oo laga warinayo markaa caaisha radia allahu canha ayaa laga warinayaa waxaanay tilmaamaysay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sakaraadku hayey inuu gacmihiisa biyaha gelinayey wejiga uu ku masaxayey kadib laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat fi rafiiqi laclaa ilaahayow rafiiqa sare iyeel ayuu odhanayay waxaa kaloo ay tilmaamaysay inuu markaa cadayga xilligaa yidhi markaa cadaygiisi iyo xilligaa markaasuu aad iyo laxaad u cadayday fi rafiiqi laclaa dabeetana saddex jeer uu yidhi sidaana markaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku geeriyooday xadiidkan waxaynu markaa ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay in biyo la adeegsado oo ama gacmaha agoo aad u adeegsato ama maraba inaad u adeegsato markaa xanuun daran ama xumadi qofka ay hayso siiba hordhaca geerida xumadu waa min fayxi jahannam baa nebigu sala allahu alay slam yidhi biyaha iskaga qaboojiya waxaa kaloo ina tusinaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam shiddada iyo adeyga uu gaarida ka hor la kulmay inay tilmaamaysay mansiladiisa iyo darajadiisa sarraysay ilaahay agtiisa cabdillaahi ibn mascuud baa u soo galay si xadiidka imaamu albukhaari tilmaamayo suryaarsu inankana tuucaku wackan shadiidan ma yacni ma si weyn baa lagu hayaayo dhib badan baa ku haysataa waxaa laga qandhaynaya oo laga xanuujinaya buri sida laba nin oo idinka mida yacni loo qandheeyo loo xanuujiyo oo laba ajri ma leedahay ajal daalika buuhi haa ma jiro qof muslima oo dhibaata xataa qodaxna ha ayaa sibaysiya wax ka hoos sarreeya ilaa kafara allahu biha sayi'atihi ilaahay dembiyaasha ayuu kaga dhaafaa sida geedu markaa caleenta ay isaga tuurto ambiyadii oo afdalulkhalqi oo nebiyullaahi moxamed hormood ugu yahay baa ilaahay baryayaa inuu sakaraatulmowdka ilaahay ka fudaydiyo innaguna waa inaynu weydiisanaa ilaahay inuu inaga fudaydiyo lumaa weyn calayna sakaraat ilmowt ilahu noo fududee allahuma acin calaa khamaraati lmowduuc xadiidka qaarkoodna odhanay cadaygu wuxuu tusinayaa inuu markaa yahay shay muhiima oo markaa rabbina siwaaku mamtaratu lilfami mardaatu lirabbi cadaygu afgana wuu daahiriya rabbina wuu raalli gelayaa marka uu weysaysanayo marka uu tukanayo markuu aqalkiisa soo gelayo markuu sii dhimanayay intaba markaa nebigu sala allahu calayh wasalam sidaas uu cadeeyanayay waataynu weliba tilmaamaynay adaabu nowmka inay ka mid tahay inuu madaxiisa habeenkii u yaalo cadayga oo markaasuu soo kaco inuu markaa cadaydo waxaa kaluu odhanayaa qofka dhibaataysan ee sakaraadku hayo laa ilaaha ila allah wallahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allahu lahu lmulku walahu lxamdu laa ilaaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ila billah ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo waxa warinaya imaamu tirmidi waxa warinaya ibnu maaja xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga warinaya abi saciid alkhudriy abi saciid alkhudri iyo abu hurayra ayaa laga warinayaayo waxay yidhaahdeen waxay ka marakaceen nabigu sala allahu calayh wasalam inuu yidhi man qaala ka laa ilaaha ila allah wallahu akbar qofka idaa sadaqahu rabbuhu rabbigii baa u rumaynaya markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa laa ilaaha ilaa ana ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane wa ana akbaru aniga ayaana weyn laa ilaaha ila allah wallahu akbar markuu idhaahdo sadaqahu rabbuhu rabbigii baa u rumaynaya waxaa odhanaya laa ilaaha ilaa ana wa ana akbaru markuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu ilaahayna wuxuu odhanayaa laa ilaaha ilaa ana waxdii ilaah ma jiro xaq lagu aniga mooyaane keliday baan ahay markuu yidhahdo laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu markuu taa yidhaahdana ilaahayna wuxuu odhanayaa laa ilaaha ilaa ana waxdii laa shariika lii alla xaq lagu cabdo aniga mooye ma jiro keli baan ahay iyo cid igu lamaanina ma jirto markuu yidhahdo laa ilaaha ila allaahu lahu lmulku walahu alxamdu qaala allahu laa ilaaha ilaa ana alle xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane liya almulku waliya alxamdu milki iyo mahadiba ana ii sugnaatay waidaa qaala laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila bilah qaala allahu ilahay wuxuu odhanaya laa ilaaha ilaa ana ilah xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane walaa xawla walaa quwata ilaa bi xeelad iyo quwadiitoona ma jirto dee aniga oo kaalmeeyo oo lay cuskado mooyaan wa kaana yaquulu nebigu wuxuu odhan jiray man qaalaha fii maradihi qofka isagoo xanuunsanaya yidhaahda uma maata dabeetana dhintaa lam tatcamhu naaru naari ma quudato ilaahay ayaa ka ilaalinaya oo naarta ilaahay baa ka ilaalinaya waa waxyaalaha qofka naarta lagaga ilaaliyo xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa diintanu inay tahay towxiid bilow ilaa iyo dhammaad waa towxiid iyo keliyeelkiisa marka uu qofku soo dhaco ee adduunyada u soo dhacaaba waxaa sunno ah siday axaadiida qaarkoodda tilmaantay in lagu ashaato tawxiidka la maqashiyo ilaa iyo inta uu ka baxayo towxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisaasaa la wadayaa in alliyaaliyo inta adciyada aynu soo maraynayna mid kastoy tahayba waa towxiid iyo ilaahay keliyeelkii markaa taa macnaheeda aad garanayso wax waliba ilaahay ayay ku xidhan yihiin ilaahay isagaa la baryaa ilaahay isagaa la rajeeya ilahay isagaa la tala saartaa ilaahay isagaa wax kasta laga doonaa malagna lama baryo nebina lama baryo addoon saalixana lama baryo ilaahay keligii ayaa la barya wax la weydiistaa waxaynu xadiidkan ka qaadanaynaa markaa dikrigan oo la yidhaahdo oo addoonku uu ku celceliyo markaa uu xanuunsanayo adduunyadii ka sii jeedo aakhiro uu qaabilsan yahay waxay tusinaysaa khaatimo wanaag arrimahan oo ilaahay keliyeelkiisii iyo ammaantiisii iyo arrimihii oo loo bandhigay iyo isagoo la tala saaranaya ah ilaahay wuxuu waafajiyaa dadka ahlu iimaanka ee towxiidka ku noolaaday waxaa inoo tusinaya inuu mid walba ilaahay uga jawaabayey haddii uu markaa towxiidkaa ku dhintana in ilaahay uu naar ka xaaraantinimaynayo dadka muwaxidiinta ilaahay naarta markaa waa ka xaaraantinimayey deriska qaybtiisa hore halkaa inoogu jirto wallahu aclam